بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وصلم وبارك على محمد وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى waxaa uu qur-aanka ku tilmaamayaa dadka bini aadamka ee dunida joogaa inay imtixaaman yihiin la ibtilaynayo kadibna la eegayo ibtilaadaa inay ku guulaystaan iyo inay ku guuldaraystaan waxaa ilaahay tusaale inagu siiyey nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun qaala innii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin durriyatii qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin ilaahay wuxuu nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ku leeyahay waxaad xustaayo dadka uga warantaa id ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat nebi ibraahim alle subxaanaه wa tacaala markuu itixaamay ee ku itixaamay bikelimaatin weedho weedhahaasi nebi ibraahim lagu itixaamay wax ka mida qur-aanka tilmaamay bay culammadu yidhaahdaan ay ka mid tahay in dadkii ugu dhowaa diinta ka qaadan waayeen oo aabbihii diiday ay ka mid tahay qoomkiisii in markay diideen u dacwadda in badan u sheegaya inay isku dayeen inay gubaan oo ilaahay ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala ay ka mid tahay in lagu itixaamay inuu dhal waayo oo uu ilaahay baryo isagoo da oo gaboobay ilaahay ilma siiyo haddana ilmihii la amro inuu gowraco weliba waxaa la amray wakhti ah waktigu falamaa balaqa macahu sacya baa markii uu soo gaadhay inuu xoojin karo oo la caawin karo oo la shaqayn karo markaasaa lagu yidhi gowrac wiilkii isagana waxaa lagu itixaamayaa hal uu gowraco wiilkiina waa aqbalay odaygii aan ilmaha kale lahayn ee culimmadu yidhaahdaan isagoo siddeetan dhaafay buu ilmaha dhalay ilmihi iyo markaasi ah qof waxtara oo wax qaban kara ayuu leeyay yaa bunaya inii ara fi lmanaami ani adbaxuka fandur maada tara wiilyarahaygiiyow waxaa riyo laygu tusiyay adigoo ku gowracaya ee maxay kuula muuqataa wa ru'ya alambiyaa'i waxyi ambiyada riyadooduna waa waxyi saasaa la ii waxyooday buu leeyahy ee maxay adigana kula tahay ilmahan la itixaamaya ilaahay ku itixaamaya inuu aqbalo in la gowraco isna in la gowracaabuu aqbalay qaala yaa abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaaa allah min aلsaabiriin aabba wixii lagu faray buu leeyahay yeel waxaad i heli doontaa aniguna anoo kuwa sabra ka eh idan ibraahim ilaahay baa imtixaamay oo wuxuu ku imtixaamay ilmo la'aan kadibba haddana la imtixaamay markii ilmo la siiyey oo ilmuhu markuu aadka u yar yahay waaba laga safri karaa iyo qof shaqaynaya uu noqday ayaa la yidhi gowrac ilmaha yar laftiisana waa la imtixaama oo waa qof tale laga weydiiyo in la leeyahay inuu gowraco ka waran oo isna gowraca aqbalay ilaahay marka wuxuu leeyay falamaa aslama markay hoggaansameen labadooduba watallahu liljabiin ee uu dhinaca dhulka u dhigay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhawaaqay an yaa ibraahiimu qad sadaqta ru'ya markaasaa ilaahay u dhawaaqay oo la leeyahy ibraahimow riyadii waad ka run sheegtay riyaa la kufaray sideedii baad uga soo baxday ibraahim imtixaanaad badan buu galay oo inuu hijroodo in ilmihiisii la yidhaahdo gowrac in dab lagu rido waxaasoo imtixaana markuu soo galay kadib ayaa ilaahay wuxuu leeyahy faatamahunna waa tamaam yeelay waa dhammaystiray wixii imtixaan la mariyey si fiican buu uga wada jawaabay aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamaya waibraahiima aladii ibraahim ibraahimkii oofiyey kastoo lagu itixaamo wuu dhammaystira qaala innii jaaciluka linnaasi imaama markaasaa ilaahay wuxuu nebi ibraahim ku yidhi maantaan kaaga dhigayaa dadka imaam imaam ulhudaa nebi ibraahim keligii baa imaam ahaabay umma ahaa culammadu idhaahdaan kaana ibraahiimu umma liwaxdii keligii waxay dhahdaan afcaalu الصaalixaat lilumma ummadii wixii ay camal suuban samayn lahayd oo dhan baa keligii lagu ururiyey ilaahay subxaanaه wa tacaala mansiladaasuu siiyey nebi ibraahim maruu joogo booskii abaalmarinta buu codsi keensaday codsigiisu waa maxay waa wamin duriyati ilaahu kuwan dhalana iyona a'ima ka dhig ilaahay wuxuu ugu jawaabay laa yanaalu cahdi الظaalimiin aniga ballankay ma gaadho inta dulmi samaysay yacnii ilaahay subxaanaه wa tacaala qaraabo iyo nasab lama wadaagno lama wadaagno cid fiican buu ku xidhan yahay haddii isaga la beeniyo haddii isaga jidkiisa la raaci waayo ku bixin mayso naba ay dhalay iyo naba qaba iyo nebi baanu tallahay midnaba ee waxaa ku bixinaya iimaankaaga inaad ku sugantid oo ku dhaqantid oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu dhowaatid walidalik baa ilaahay fii suurati taxriim lix dumara baa ilaahay kaga warramaya suuraddaasi laba waa la waaninayaa labana tusaale fiican baa laga dhigayaa labana tusaale xun baa ilaahay ku tilmaamaya laba waa la waaninayaayo caaisho iyo xabsa oo nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam cumar iyo abibakarna dhaleen ayaa la leeyahay haddaa xumaha samaysaan guulaysan maysaan walow xaasaskii nebiga tihiin walow ina abibakar iyo iyo ina cumar tihiin ina cumarna wax ku heli maysid ina abibakarna wax ku heli maysid haddaad jidka diiddo sax ah dabeetana ilaahay suuraddan buu soo dejiyey uu lixdaa dumara kula hadlayo labana waxa la sheegay inay xaqa ku sugnaan waayeenoo ka weecdeen oo ah laba laba nebi qabeen daraba allahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luuto kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay-a waqiila idkula annaara maca adaakhiliin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay waxaa tusaale laydinka dhigaya labadii haween ahaa ee ay qabeen labada nebi nebi nuux iyo nebi luut dabeetana jidkii nebi luut iyo jidkii nebi nuux bay ka weecdeen inta hoogtay ee ahlu naarkaabay ku biireen baa ilaahay leeyay walow nebiye qabeen mar hadday xaqa diidaan oo diinta si dhaba uga weecdaan waxba nebinimadu caawin mayso waman yushrik billaahi fakaannamaa khara min asamaa caawin mayso dhanka kale ilaahay subxaanahu wa tacaala laba dumaro oo khayr qabuu u tilmaamaya oo aan iyaga nebiye dhalin nebiyana qabin laakiin iyagu noqday dad khayr qaba oo iyagu midina nebi dhashay midina nebi korisay laakiin wanaagooda laguma tilmaamin inay nebi dhashay oo qudhaama inay nebi korisaye waxa lagu tilmaamay inay mowqif istaageena ah inay diintooda raaceen iyadoo imtixaanaadka ay soo mareen wadaraba allahu maala liladiina aamanuu imra'ata fircawn ilaahay wuxuu kaloo tusaale idinku siinayaa baa rabbi leeyi subxaanaه wa tacaala imra'atu fircawn fircawn haweenaydiisii fircawn waa min actaa acdaa illaah fircawn waa min akbari طugaat innahu طagaa ayaa ilaahay ku sifeeyey fircawn waa boqorkii amray qabaa'il dhan inaanay rag dhalin fircawn waa nin kibray oo intuu arrinku soo dhaafay meel walba dadka u sheegtay inuu ilaah yahay inuu rabbiyey intuu khudbadeeyey leh ana rabbukum ulacla rabbigiina korreeyaanahay dadka wuu soo dhaafay ee xaashiyadiisii xaashiyadu waa wasiirada iyo intan ku dhadhow iyo madaxda ayuu ku yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri waa mala-i kuwa ku tilmaamaya caamadii layskala yimi iyo shacbweynihii mala-iibuu wuxuu leeyahay maa calimtu lakum min ilaahin ayri ilaahaana adiga ahayn idiin garan maayo ninka halkaa taagan ay haweeneeda u badheedhay inay ka hor timaado ninka mowqifka isla taagan ee qabiil dhan waxay dhaleen gowracaya ee dadkaa rabbinimada u sheegtay ee ilaahnimada ayay haweenaydii ku tala gashay inay ishortaagto oo ay rabbi doorato markaasay ilaahay baryaysaa waxay leedahay rabbi ibni lii cindak baytan fi ljanna ilaahu adiga agtaada fircoon agtiisa maaha wuxuu fircoon nimco iyo haystay oo dhan uma muuqato fircoon wuxuu laha laysa lii milku misr وhadiه الأnhaaru تجri min taxti afalaa tubsiruun war miyaydan arkaynin inaan anugu leeyahay mulku misr masr boqortooyadeedii oo dhan waxaa qusuur iyo nimcaan haysta miyadaan arkaynin miyadaan arkayn buu leeyahay وhaadihi الأnhaaru تجri min taxti wax webiyo hoostayda dareeraya haweenaydan laguma qaldin inay qasri ku nooshay laguma qaldin boqor inuu qabo may qaldin in webiyaad hoosteeda dareerayaan laakiin waxaasoo dhan waxay ka dooratay ilaahay jaarnimadiisa waxay mufasiriintu yidhaahdaan intaanay guriga sheegin jaarkay sheegtay rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna ilaahu agtaada guri iga sii bay leedahay jannada haweenayda ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo nebi ahayn ayaa ilaahay kitaabkiisa qur-aana ku xusay oo ku tilmaamay mowqifkeediiyo ay diinta ugu sugnaatay haweenay labaad baa ilaahay qur-aanka ku sugayaayo kuwa ka mid ah waa imra'a waa maryam maryam qur-aanku sida badan ilaahay subxaana wa tacaala markuu dadka ka warramayo ambiyada mooyaane waxay yidhaahdaan magacyada badane kale ma sheego maalan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhowr jeer buu qur-aanka magaciisa ku qoran yihi wixii saxaabo nebiga la noolaayoo dhanna zayd oo quraa ilaahay ka magac dhabe wixii qabaa'il carbeedee meesha degganaa oo dhan quraysh qura ilaahay mar qura magac dhabe liilaafi qurayshin ilaafihim qurayshoo dhowr iyo labaatan sannadood ay nebi moxamed ishayeen calayhi salaatu wasalaam haddana mar qudhaa magacooda qur-aanku tilmaamo qur-aanku asmaada inta badan ma qiimeeya wuxuu tilmaamaa maxay afcaasha sidii kii waxaa sameeyey kii waxaa sameeyey gabadha cayn yeeshay kii cayn yeeshay maryami waa gabadha keliya qur-aanku magaceeda tilmaamay tilmaam qudha maahae dhowr iyo labaatan jeer mararka qaarkood culammada qaar ay yidhaahdaan soddonka baar bay ka tallaabaysaa magaceeda ilaahay si cad u tilmaamay maryama ilaahay magaceeda waa ku celceliye waa ku celceliye waa ku celceliye qur'aan la akhriyaa ilaahay magaceeda ka yeelay qur-aan ilaahay lagu caabudo inay noqoto maryamo ilaahay wuxuu ku sifaynaya subxaana wa tacaala inay ahayd gabadh saalixada oo dhowrsoon waxaa ilaahay ku sifaynayaa dhowrsanideedaasi iyo cibaadadeedaasi karaamaadkeeda ilaahay qur-aanka ku tilmaamo waa gabadha iyadoo masaajidka iska joogta xagga rabbi cunno looga keeni jiray ilaa nebigii hayee zakariya uu weydiiyo waxaan xagga kaaga yimaaddaa ay tidhaahda in allaha yarsuqu man yashaau ilaahay baa ciduu doona arsaaqaa ay ugu jawaabaysay hunaalika dacaa zakariya rabba baa ilaa yidhi halkaa markii uu zakariya arkay haweenaydan iyo waxa karaamo ka dhacday buu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryey haweenaydani waa haweenayda ilaahay ilma siiyey iyadoo ninbaa arag waa nooc min alimtixaan dhan marka laga eego dhan maruu in la arko iyadoo calooshu buuranta oo ur leh imtixaankaasaa ku dhaco dad oo dhammi ceebaynayaan markaasoo la leeyahay waxa kanaad wadataa waa maxay ilaahi subxaanaه wa tacaala laakiin iyana qur-aan ku magac dhabay kuna tilmaamay allatii axsanat farjaha inay tahay tii dhowr sanaatay cafiifadda noqotay idan waxa aan tilmaaman oo dhan waa dad la imtixaamay dadna imtixaanka waa ku guulaysteen dadna waa ku guuldaraysteen haweenkaasi afarta ayaanu sheegnay labana waa guuldaraysteen labana waa guulaysteen ambiyadaa labadee aynu sheegnay waa ku guulaysteen qur-aankana imtixaanaad tiro badan oo kale ilaahay kaga warramaya khalqi badan waxaan rabaa dersigoo kooban inaan tilmaamo noloshan aynu noolle waa imtixaan intaynu nool lahay imtixaan baynu ku jiraynaa imtixaankeennuna waa kala nooc isku weji qudha ma leh badh baa xanuun lagu itixaami oo mushkiladiisu xanuun noqon oo la eegayaa bal intuu sabri karo iyo intuu ilaahay ku xidhnaan karo isagoo buka ah. iyo intuu adkaysan karo badh baa lagu itixaami caafimaad caafimaadkuna waa imtixaan kale bal intuu ilaahay u mahadnaqi karo iyo caafimaadka inuu haystaa inuu nicmo yahay intuu qiri karo badh baa lagu itixaami faqri iyo gacantoo madhan oo la eegaya bal intay sabri karaan iyo iyagoo fuqaraa inta ilaahay ku xidhnaan karaan barh baa lagu ixtixaami haninimo iyo xoolo oo la eegi inay yana tariiqa saxa ah ku sugnaadaan oo xoolaha si xuquuqdooda ay mariyaan waayo xooluhu waa waxaa yaabaha aakhira lelaba su-aalood minayna jeet minayn xagaad ka keentay minayna laka haada xaggay kaa soo galeen iyo xaggaad ku bixisay laba su'aalood innaguse nicmo ballaadhan baynu isaga haysana waa nooc min aligtilaa waxaan leenahay noloshaynu joognoo dhammi nooc kasta ha noqotee qaar baa lagu itixaami ubad tiro badan oo la eegi bal waxay ka yeelaan iyo siday u koriyaan iyo u rabeeyaan qaar baa lagu itixaamay inooda ubadba la siin waayo oo la eegi doonaa baliyana ubadla-ida siday yeelaan iyo siday u sabraan idan nolosha waa imtixaan dersigeennuo koobani wuxuu sheegayaa imtixaanka iyo mawaaqifta bini aadamku meeshay tay ilaahay wuxuu inoo tilmaamay nebi ibraahim in la imtixaamay oo qur-aanku imtixaanna waaweyn uu kaga warramayo imtixaanka adabka lagu riday imtixaankaa magaaladiisii laga saaray u hijrooday imtixaankaasi ilmihiisii la yidhi gowrac imtixaankaasi la yidhi ilmaha iyo hooyadood markay yaraayeen meel cidlaba lama degaa intaad geyso maka iskaga tag oo islaan umula oo ilmo yar sidata intaad cidlo dhigto ka dhaqaaq la yidhi imtixaanka ah in haweenaydiisii kale lagu itixaamay in boqor kaba qaado oo saara boqor intuu hungureeyo ibraahimna cidlo la diro boqorkaasina uu xoog ku qaato oo ilaahay subxaana wa tacaala uga dhowro uga ilaaliyo ibraahim imtixaanka qur-aanka kaga yaallaa aad buu u badan yihi laakiin waxaan uga dan lahaa un deriskan oo dhan inaynu hal tusaale unisa siinoo ah noloshani inay imtixaan tahay nebi ibraahim iyo nebi ismaaciille inay ka mid yihiin kuwa ku guulaystay haddaynu rabno inaynu dumar eegnana haddaa odhan lahaydeen kuwaasi nebiyey ahaayeen anagu nebiyena ma nihin rag bay ahaayeen ragna ma nihin qur-aanka in ilaahay ku tilmaamay dumar la itixaamay iyana oo suuratu taxriim lix dumara ay ka warramayso laba la tilmaamayo faqad saqad quluubukuma in tatuubaa ila allahi faqad saqad quluubukuma la soo noqda waa weecateene oo xabsiya caaisho ah oo toobadkeenoo soo weecday iyo afar tusaale lagu siiyey oo labana iyagoo nebiye qabaan ahlu naar noqdeen labana iyagoo midna uu gaalbo qabo oo aanu nebi qabin laakiin nicmada adduunku nool oo guri boqortooyo joogta imtixaan u aragtay oo waxa uu isagu ku faanayoo dhawi dhadhan aanay u samaynee diinteedu dhadhan u samaysay oo ilaahay weydiisanaysa inuu guri jannaad siiyo fircoon iyo imtixaanadiisana in ilaahay ka nabadgeliyo midna iyadoo inana ilaahay imtixaamo ku itixaamay inay maxay la ceebeeyo waa baryay una uur la soo kacday iyadoo ninna arag iyadoo cibaado ku caanbaxday iyadoo karaamaadkeeda la la garanayo haddana inay dhacdo in la arkay iyadoo calooshii wax ku sida oo ilaahay subxaana wa tacaala ku iltixaamay marka waxaan sheegayo oo ku soo koobaya waxa weeyaan dunidan imtixaan baa u joogtaan aakhiraanaynu u soconnaa jawaabta kama dambaystaana aakhiraynu helaynaa jawaabaha qaarkoodna adduunka intaynu joognaa baynu helaynaa abaalmarinada qaarkood haddaad imtixaanka ku dhacdo ilaahay adduunka intaad joogteen jaanis kale ku siiyo waa la arkaa waxaase kaloo la arkaa ciqaabaadka qaarkood in dunidaba lagugu mariyo waxaa kaloo la arkaa abaalmarinnada qaarkood inaad dunidaba ku hesho idan ibtilaagu waa tiro badan yihi qur-aanka haddaa nadrada caynkaasa ku akhridaanna waxaa arkaysaan ambiyo badan badan oo ilaahay imtixaankaa mariyey matala nebi yuusuf iyo waxa imtixaan la mariyaad arkaysa isagoo yar walaaladii naceen good lagu riday la iibsaday addoon noqday gabadhi hunguraysay baxsaday isku dayday inay kufsato ka cararay xabsi galay haddana akhiira lagu abaalmariyey in madax looga dhigo ummadaba waxaasoo dhan waa ibtilaa idan noloshani waa ibtilaa ibtilaadaa sidaa ugu guulaysataan bay nolosha ku xidhantay anigu qof dumaraan hoo waxba gacanta iguma jirin tusaale waxaa kuugu filan aasiya ayaa kuugu filan imra'atu fircawn qof waliba naftiisa isaga hartaa go-aankeedana leh inan yar baan ahaa maryamaa ugu filan haweenay weyn oo la qabay baan ahaa kuwaas aqday baa ilaahay tilmaamo ugu filan idan tusaalayaasha qur-aanka waa ku badan yihiin laakiin waxaanu dan leeyahay uun habaadka diintu inuu yahay wax qofka muslimkaa looga baahanya imtixaanka kugu beegmaa kuu doonayaba ha noqdee xadiista nebiga ka sugan saxiixu muslimka waxaa ku yaalla inuu nebigu ku ducaysan jiray allahuma ya musarif alquluubi sarif qalbi calىa طaacatik ibnu maajana allahuma ya muqaliba اlquluub habit qalbii calىa diinik ilaaha qalbiga bini aadamka gegediyow qalbigayga diinta ku sug ilaaha qalbiga bini aadamka gegediyow qalbigayga taacadaada ku sug nebi moxamedna ducooyinkiisii bay ka mid ahay ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa salaad kasta markuu ka baxo inuu ilaahay baryayay allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ilaah igu sug dariiqa iyo cibaadada iyo mahadnaqaaga qof soo jeeda noqo markaa oo ku talagelaya noloshan uu ku jiraa inay imtixaan tahay imtixaankaana kuwa dhaca iska ilaalinaya inuu ka mid noqdo marar badan waxaa laga yaabaa inaad adugu doorashada lahayn beijka kugu soo baxaya imtixaanka ka mid waa mid caafimaadba mise waa mid xanuun ma mid ladnaaneed iyo dhaqaala ah, mise waa mid faqri ma mid nabadqab iyo degaanba mise waa mid nabadla'aan iyo colaadeed ma imtixaanka ku imanaya noocuu yahay ilaahay baa garanaya laakiin adigu jawaabtaad bixinayso ayuunbaad abaalmarka ku helaysaa marka waxaa naftayda iyo tiinaba kula dardaarmaya xaqu markuu inoo caddaado aan ku sugnaano xaqu markuu inoo caddaado aan ku sugnaanno oo nafta ku xijinno diinta inay haysato mahma kaanat duruuf wsala allahuma calaa nabiyina muxamadi wala alih wsaxbi wslm walxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin dadku in badan ducay dalbadaan ducana nebigu wuxuu tilmaamay qofka muslimkee ilaahay ka baqay gacmaha kor u taaga in allaha xayiy ilaahay inuu xishoodo oo ka xishoodo inuu faramadhnaan diro horta kalsooniya ilaahay ku qaba baryadiisana inuu idinka aqbalayo ku kalsoonaada haddii mashkiladu ku qabato nebi moxamed wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam rabbi intuu soo dego habeenka xaggiisa dambe inuu yidhaahdo ma jiraa cid wax weyddiisanayso wax siiya ma jiraa cid ibaryaysa waa baryadiisa aqbala aan intaynu kacno habeenka in naskiisa dambe ilaahay bari noo cibaadaysanna ilaahay wuu ka aqbalayaa kalsoonidaas iyo ku qab ilaahay subxaanah wa tacaala allaha araxmaan raxiimka ah kalsoonidaa ku qab wuu kaa aqbalaya waa kaa ajiibaya allahuma arina alxaqa xaqa warsuqna itibaaca warina albaaila baaila warsuqna ijtinaaba ilow jidka xaqaa nagu sug ilow diinta nagu dib ilow khaatimadeeda khayr noogu khatib ilow intaanu dhallee dhibta haysato dhibta ka fuji inta naga luntay ilaahay uu noo wada hanuuni inta bugta ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan ka baryay inuu caafimaad khayr kaba siiyo inta caafimaad qabta in ilaahay u siyaadiyo inta dhib kale haysata dhibta ka farajo inta colaada dhex taalla in colaadda ilaahay ka dhex qaado guryaha dumaya in ilaahay subxaana wa tacaala guri muslim oo hagaagay alla ka dhigo intiina dhashee dhimatay in alla u naxariisto innagana in rabbi inooga daba naxariisto dadka muslimiinta ah caam ahaantoodba ilaahay dembigooda dhaafo una naxariisto kuwoodii dhintay salى اllahuma عalى muxamadi wعalى alih وصaxbi wslm wاlxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin